sagaalaadka iyo tobnaadka mise waa maalin kalena waynu soo maray laakiin hadda bacda anaskhi intii la nasakhay kadib waxaa u dembeeyey inuu sunno yahay mu'akada nabiguna calayh salaatu wasalaam uu soomi jiray saxaabaduna ay soomi jireen waynu soo marray marka sidaa uun ha loo qaabka loo arkay masalada labaad xadiidkii riwaayada abi horera u dambaysay jumcada inaan jumcadan inaan soon lagu gooni yeelin alimaam muslim wuxuu ka keenay min ariiqi min xadiii jaabir iyo min xadiii abi hurayra bukhaarina wuxuu ku daray xadiiu juwayriya bint اlxaari radi allahu tacaala canha waa inaga soo maray xadiidka abi hurayra markuu sheegay ariiqii acmash can abi saalixin can abi hurayra ayuu ariiq kale sheegay oo uu rabo inuu yidhaahdo xadiidku wuu turuq badan yahay oo kii u dambeeyey ee sheekh rishaad uu su-aasha ka keenahaya halkaa marka waxaan galay baan rabaa inaan baraarujiyo ah daaraqudni daaraqudni asagu xadiidka uu duruqdiisa ka hadlay ee laba gor soo celiyay uu difaacay waa ariiqa hore ariiqa hore ariiqu acmash can abi saalix can abi hurayra wey ariiqan dambe wuu cileeyaa oo hishaam ibn xasaan can ibni siriin can abi hurayra wahamkaas marka macluumadaasah inaan baraarujiyaan rabay marka kan asagu wuxuu ku cileeyaa irsaal inqiaac buu ku cileeyaa wuxuu leeyahay ibnu siriin riwaayatu can abi huna iyadu maxfuuda maaha waxaa maxfuuda qariiqu ibni siriin can abidarda an inabiyi baa maxfuuduu yidhaahdaa ibnu siriinna muusan ka maqal xadiidka xadiid kama maqal ee abudarda iyo salmaan alfarisi qisadooda inqiaac baa ku jira sidaasuu yidhaahdaa hadalka daaraqudni marka tacliiqiisa ii dambeeya xaafidku asagu xadiikan ariiqan dambe wuu difaacay duruq suu jamci fatxiga nawowi khulaasatul axkaamka iyo sharxu madabku asaguna kaga hadlaa wuu difaacaa rag badan baa difaacay daara qudni waxaa radiyay alxaafid abu mascuudin adimashqi fii ajwibati cala daara qud tadabuca ayuu kitaab ka qoroo radiyaa waa maطbuuco waad arsan kartaan xadiidka markuu maraya marka daara qudni wuu naqdiyay taa hadda kuma sii mashquul waxaan rabaa ciladiisa uu sheegay inaan aan baraarujiyey cilada uu sheegay ah xadiidku waa min ariiqi ibni siriin an abidardacan abidardaa ibnu siriinna abudarda wax kama maqal waana munqaicaasi waa la khilaafa isagoo abu zurcat araasi iyo abu xaatim araasi fi lcilal ayagu waxay dhahan waaba mursalba can ibni siriin can اnebiy isagay khilaafeen waxay leeyihiin waa mursalba ibnu siriin baa nabiga ka warinaya ibnu siriinna waa taabici saxaabi ma aha marka almaxfuud fii xadiii ibni siriin waxaa weeye alirsaal isaguna wuxuu leeyahay almaxfuud fii xadiii ibni siriin waxaa weeye alriwaaya can abidarda wasalmaan alfarisi macan can اlnabiyi wabnu siriin lam yalqa walam yudrik abadarda qaabka horta waa isku khilaafeen saa waa in loo ogaado midda labaada ii raacda waxaa weeye ibnu siriin sida loo ogaya cinda ahlilxadiid yursilu kaiiran wamaraasiluhu sixaax cinda almuxadisiin xataa haddii uu nabiga ka irsaaliyo oo ibnu siriin uya can الnabiy ama uu yidhaahdo can abidarda can الnabiy maraasilu ibnu siriin waa sixaaxun cinda almuxadisiin ibnu cabdilbar baana ku sheegay muqadimada tamyiidkiisa meelo badan taasi marka waa midda laakiin waxaan rabaa keliya inaan idhaahdo muslim ariiquu maray baa ana ila xoog badan waana sida alxaafid abu mascuudna dimishka uu maray xaafid ibnu xajarna uu maray nawwina uu maray wakadalika qablahuma alxaafid ibn cabdilhaadi oo yidhi xadiidku ibnu siriin can abidarda laga dhigo lam yalqa ibnu siriin abadarda waana munqaic wاlmashhuuru xadiiu bni siriin can abi hurayrata buu leeyahay waa riwaayada muslimed maraysan kadalika saxaxu ibnu khusayma laba meelood kaga hadlay wakadalik ibnu xibbaan xaakim intu way ka hadleen maxaa xoojinaya marka ikhtiyaarkan ninka la muslim imaam muslim maxaa xoojinaya in xadiidku uu yahay maxfuud can abi hurayra xadiidka ku saabsan jumcada inaan soon lagu gooniyeeli karin horta wuxuu maxfuud ka yahay cinda shaykhayn oo min ariiqi اlacmash can abi saalixin can abi hurayra oo xadiidka looma diidi karo ku saabsan jumcada aan la soomi karin lagama anfin karo xadiiu abi hurayra lama anfin karo maxaa yeele asalkiisa waa fi saxiixaynba ariiqanna kaa horumuu makhraati kacaya bidaliil hishaam ibn xasaan waa min ahbat الnaasi fi ibnu siriin kadalika zaa'id ibnu qudaama wadaadka xusayn ibn caliy aljucfi ee uu yidhi daaraqudni waa ninka wahmiyeyna waa min ahbat الnaasi fii zaa'ida min abat الnaasi fii zaa'iduu ku jira waa raggiisa khaaska ah wey dahabi wuxuu yidhi qad akara الriwaayata can zaa'id ibni qudaamat الثaqafi muslim marka mulaxadaasuu fiirinaya xadiidku hadduu asalkiisaba fi saxiixan yahy min ariiqin aakhara can abi hurayra ariiqanna uu xoog badan yahay wax lagaga leexda ma jiro intaa waxaa dheer ninka la hishaam ibn xasan waxaa mutaabiciyey cawf alacraabi can ibni sina can abi hurata can rasuulillah oo ariiqan ah waxaa kaloo mutaabiciyey hishaam ibn cabdillaahi dastawaa'i iyo ayuub ariiq ku jira uu nadar ku jiro intaaba marka la isku daro asagoo mutaabaca iyo asagoo asal bale ayuu muslim maraya kadalika marka naqdiga abu mascuudin adimishk uu daara qudni naqdiyey huwa asawaab laakiin waxaan rabay inaan baroji keliya daaraqudna xadiidku difaacay waa ariiqa hore ariiqan dambe ma ah mhm. daaraqudni ra'yigiisu waa daciif lanna cafi caraabi wax lagu cilaaya ma jiro saa wadaad hadda maqaal ka qoray ra'yiga daaraqudni buu naqdinaya iskaga tegayna waa tatabuca basame meelo badan buu adiidka uu ku dhaxay cilalka buu kaga hadlay wuxuu kaloo kaga hadlay ilaa tadabucana wuu kaga hadlay marka waa ra'yi daciifa jiddan xataa hadduu yidhaahdo waxaa raajaxa ariiqu min asiriin can abidarda oo munqaica maraasiil ibnu siriin waa sixa cinda muxadisiin marka ciladu cilo jirto muctabara ah maaha baabu qadaai ramadaana fii shacbaan wuxuu baab yahay qadaha la qadaya ramadaan fii shacbaan yacnii in dib loo dhigi karo ramadaankii hore kaa tegay saaad u joogtay u joogtay u joogtay kii kale markuu soo galahaya sida haddoo kale ilaa shacbaan waynu joognaaye sida haddoo kale inaad qadayn karto ramadaankii horaan ku dhaafay licudurin kuu dhaafay buu baab yahay xadaana axmed bn cabdilaahi bnu yunis xadaana zuhayr ibnu mucaawiyat aljucfi xadaana yaxya bnu saciid bnu qays can abi slma qaala samictu caaisha radi allahu tacaala canha taquul kaana yakuunu calaya dushayda waxaa ahaan jiray asawmu soom baa lagu yeelan jiro min ramadaana ramadaan xaggiisa ka ahaaday famaa astaiicu ma awoodi jirin an aqdiyahu inaan soo gudo ilaa fii shacbaana bisha shacbaan mooye bisha shacbaan gudaheeda unbaan markaa soo gudi jiray ashuqlu min rasuulillaah aw ashuqlu birasuuli manacani aw ilmaanicu baad qadaraysa waxaa ii diiday inaan soo qadeeyo ama iga hor istaagi jiray ama maanic wuxuu ahaa ashughlu min rasuulillah illah mashquulka iyo hawsha aan rasuulka xaggiisa kaga suganay baa ii diidi jirtay qadihii laygu yeeshay inaan soo qadeeyo wixii shacbaan ka horeeyey aw ashughlu birasuuli illah rasuulkii baan ku mashquulayo Ah, danihiisa iyo hawlihiisa iyo howlqabadka rasuulka iyo calayh salaatu wasalaam iyo amuu kugu baahdaa kaxasaanku ugu baahdaa ayaan u dayn jiray xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali ahbarna bishr ibn cumar aلzahrani xadaanii sulayman ibn bilaal ataymi xadaana yaxya bn saciid ibn qays alansaari bhada اlisnaad sanadka ad maraysona can abi slma can caaisha ahaa hayra hase yeeshe annahu qaala sulaymaan wuxuu yidhi ibnu bilaal ataymi wadalika limakaani rasuuli اllaahi sal ly slam arrinkaasna wuxuu ku dhici jiray yacni inaan soomi waayo ilaa shacbaan dambe laga gaadhayo limakaani rasuulilah rasuulka ilaahay makaankiisa iyo meeqaankiisa agtayda uu ka joogo mini ama mashquulkan ku mashquulayo aan riwaayadkiisa israacino marka khilaafka aan tilmaano markaas waxadaanii maxamed bn raafic annaysaabuuri alqushayri qaala xadaanaa cabdurazaq bn hamaam asancaani ahbarana bnu jurayjin xadaanii yaxya bnu saciid bn qays alansaari bihada اlisnaad sanadka haddaynu maraynu ku tabiyo waqaala yaxya muslim diqadiisa waxaa kamid hore ku bilaabay xadiidka الشhuغل min rasuuli الlahi الشhuغل birasuuli الlahi waa mudraj في الxadiiث waa mudraj في الxadiiث waa min kalaami yaحya بن سacيid القطاn min kalaam yaxya bn saciid alqaطaan cafwan alansaari wey ee ma aha min kalaami caaishana ma aha min kalaami rasuulilaahina ma aha ee waxaa weeye waa tafsiir asagu uu bixiyey oo yaxya bnu saciid alansaari uu bixinayo marka sidii asagu ku tabiya xadiidka loogu sheegay buu ku sheegayaa muslim laakiin gadaal baad ka ogaan doontaa in hadalka uu leeyay yaxmi saciid alansaari uusan ahayn min kalaami caaisha uusan ahayn wa qaala yaxmi wuxuu yidhi asagoo caddaynaya idraajkii fadanantu waxaan u malayn anna daalika arrinkaa dibdhigga ay hooyadan dibdhigaysay qadayntii ramadaan inuu ahaa limakaaniha booskay ka joogtay min annebiy yaxyaa yaquuluhu sidaa waxaa leh yaxyaa leh axmed saciid ansaari baa sidaa leh dambe ibnu jarayd baa markaa si fiican u caddays tii hore zuhayr ibnu mucaawiya inuu yaxyadalka leeyahay inay caaisho leedahay kuma cadday kadalika riwaayada sulaym bilaanna kuma cadday xadaanaahu xadana mxamed muana abu muusa albasri qaala xadaana cabdulwahaab yani ibn cabdilmajiid athaqafi xa وxadaثna cmr بn mxamed ibn bukayr الnaaqidu xadaثna sufyaan kilaahuma can yaxya labadoooda cabdulwahaab iyo camr naaqid cafwan sufyaan labadooba waxay ka qadaan can yaxya ibn saciid alansaari bihada اlisnaad sanadka soo marteen ahaa yaxya saciid can abi slm can caaisha walam yadkura labadan raawi cabdulwahaab iyo sufyaan ma aysan sheegin fi اlxadiiثi ma aysan ku sheeginba alshuqlu birasuulilah waxaa iga hor istaagi jiray soomka inaan durbo qadleeyo oonan dib u dhigin nabigoon ku mashquulsanaa hawshiisa iyo waxqabadkiisa waxadaanii maxamed bn cumar alcadani almakiyu qaala xadaana cabdulcaziiz bn muxamed darawardi can yaziid ibni cabdillahi bn alhaad can muxamed ibraahim ataymi can abi salma tanna wuxuu u keenay maxamed ibraahim ataymi inuu mutaabaceeyo wadaadkii yaxmed saciid alansaari ahaa can abi slma can abi cabdiraxmaan abi slm abdirxmaan bni cawf can caaisha radi allahu tacala canha qaal annaha qaalad waxay tidhi in kaanad ixdaana middaay waxay ahayd latuftiru tii afurtay ahayd dumarka nebi maxamed bay ka hadlaysaa xaasaska middood baa afuri jirtay fii zamani rasuulilah xilligii nebi maxamed calayh isalaat wasalaam famaa taqdiru maysan awoodi karin calaa an taqdiyahu soomka lagu yeesho inay qadayso maca rasuulila nabiga la jirankiis intuu nabigu noolaa xataa yatiya shacbaanu ilaa uu shacbaan yimaado iyadaana markaa isu jeedo markaasi sarbeebaysa hawsheeda qabsatay saa darteed xadiidkeeda cinda tirmid aynu ku maray ibnu min ariiqin ukhra waxaa ku yimid qadaytu shay-an mima yakuunu min ramadaana ila fii shacbaana xataa qubida rasuulu اllahi sal lay saas hooyadaan leedahay ramadaan laygu yeeshay ma awoodin inaan qabdeeyo nabigu intuu noolaa waxaan shacbaan gudaheeda ka ahayn ilaa uu ka dhimanay laakiin rasuulku markuu geeriyooda calayh salaat uu xijaabtay ramadaanka laygu yeesho durbu waan qadayn jiray laakiin nabigu intuu noolaa waxaun jaanis heli jiray aan ramadaan ku qadeeyo bisha shacbaan bisha shacbaanna nabigaa soomi jiray badankeed ama kulligeed buu sigi jiray labaatan iyo dhowr buu ka soomi jiray maalin buu ka tegi jiray laba beri iyo maalin ka tegi jiray marka nabigu markuu ku mashquulo soonka asaga ah oy dumarku dareemaan unsu wax baahe nabigu marka u qabin ayay soomi jireen marka baabka masaa'ilkiisu ramadaan qadihiisu in dib loo dhigi karo tahay waa masalatu ijmac wadaaddaa odhanaya ijmac soo guurinaya ramadaanku qadihiisu wuxuu waajibaa cala ataraakhi laa cala alfow in durbo la soo qaday waajib maaha way fiicanta inay fadli badan tahay in la dedejiyo oo siday bisha ramadaan u tagtaba wix lagugu yeeshay aad durbo la timaado inay fiican tahay waa masalatu ijmac muran ma laha waajib ma aha waajib ma aha xilligaad jaanis hesho ayaad soo qadayn kartaa sida hooyadeenba ay qabsatay oo ay kooiyo toban beed iyo sagaal beed toban beed ay dhaafi jireen ilaa ay bisha shacbaan ramadaanka lagu yeeshay soo qadayso xaggan kale waa dadaal ayagu ay bixinayeen iyo daryeel nabiga ay u dadaalayeen calayhi salaatu wasalaam soonka qadaha ah inay soo qadaystaan ay hormariyaan way heli kareen maxaa yeelay sagaal dumaraa joogay maalmaha uu nabigu ka maqan yahay caaisho haween kale ku maqan yahay soo qadayn karta laakiin haweenay naxariis badan oo caqli badan oo nabiga ixtiraamtoo qadarisa ayaa ahayd ninkuna wuxuu xaq u leeyahay dumarkiisa miduu habeenka ku qaran yahay mooyanta kale maalinka inuu soo maro u gacan mariyo ama uu salaamo ama dhunkado laakiin galmo looma ogolo midda maalinkaa iskale iyo habeenkaa iskale mooye waxay uun ka baqaysay in iyadoon habeenkeedii ahayn oon maalinkeeda ahayn nabigu aad buu jeclaa inuu iska yimaado oo iska soo hargalo subanuu muddo joogo kadibna eh, markaa nabigu u baahdo waxaan galma ka ahayn ooga baahdo marka waxay u taladhigaysay oy u turaysay suubana calayh salaat wasalaam iyagu marka uusan waajibku in turidda meesha ku aadan wixii habeenkeed aan ka ahayn marka akhlaaqdeedii iyo xilmigeedii iyo dulqaadkeedii iyo karamkeedii iyo kalgacaylkii suubana u qabtay iyo qadarintii intay la baad dareemaysa laba haweena ma ah waa sagaal dumar ah siddeedda beri ama toddoba uu ka maqan yahay iyay soonkeeda oo kartaa laakiin way u tala dhigaysaa maadaama uun qadihiisu uusan waajibin cala alfowr degdeg in loo qada aysan waajib ahayn nabiga xaqiisii iyo howlahanna uu nabigu xoog badan yahay oo xaq badan yahay u yarkaada wey waxaan rabbi kugu cidhiidhiyen hasku cidhiidhiine marka cilmigaasaa ku jira oo aad iyo aad u qiimo badan oo dumarka nabiga nabigu ilaahay u siiyey rabbi caqliga ku manaystay iyo qiimaha badan marka middaas waa midda masaailka marka ku jira kale muhiimka waxaa weeye oo masale la lugle xadiidka inkatusn ku cadayn fuqadun ay ka hadleen qadaha ramadaanka hadduu cudurdaar kugu dhaafo oodan wali qadaynin xaggana qadayn karin ramadaan uu soo galo ramadaanka kalena waad kii soo galayna waad soomi kii horena waad soo qadayn fidyana waa lagaa rabaa lix saxaabi bay hawshaa ka sugan tahay walaa mukhaalifa lahum wlidalika abu ayib aabari shaafici fii sharxi اlmusani ijmaacu saxaabu soo guuriya iska ogaada ramadaanka horaa safar buu kugu dhaafay xayd buu kugu dhaafay cudurdaar kaloo kugu dhaafay xanuun iyo marad buu kugu dhaafay ilaa kii kale ka soo gelayay adoo qadayn karay oo la iman karay baa kii kale soo galay kan soo galayna waad soomiye la joogo kii horena waad soo qadayn maalmihiisii maalin kastana waxaad raacin markaad soo qalaynayso mud raashina kiila masalada halkaas halla ogaada iyadu ninkii laakiin ramadaankooda cudurdaar ku dhaafay cudurdaar uu ku dhaafay xaggana isagoon u suuragelin inuu soo qoday matalan xanuunkii baaba yaaba ka bogsoon waayo ka kici waayo safarkiibuuba ka bixi waaye maalan ramadaanka ilaah ku yimid isagoon weli aysan u suuragelin inuu soo qadeeyo kanna wuu soomi kii horena wuu soo qadayn wax fidyana raacin maayo ninka fidyada laga rawaakee waa ninka muqasirka ah ee tamakunay u suuragelaysa inuu soo qadeeyo xaggana aan soo qadayn ilaa ramadaanka ale uu ka soo galo hadday laba ramadaan sidaa noqdaan ama saddex noqdaan maxaa talea dumarka inta badan ku dhacda caruurta nuujiya ama ama muxuu ahaay xeed dhiigga hela ama xamliga qaada dad badan bay qabsataa ramadaanka hore maalmo lagaaga laha adoon soo qadaynin baa kii kale soo galay kii baa aad soontay adoon weli gudun baa kii labaad soo galay adoon weli gudun baa kii saddexaad yimid annaga shaafici laba qowl baan ka leenahay fidyadu way islabanlaabaysaa maalmuhuna maalka bay joogayaan maalmuhu xagga soonka maalmihii lagugu lahaa umbaa lagu lahaa tobankii maalmood umbaa lagaa rabaa ama labaatankii beri umbaa lagaa rabaa laakiin soon walba wuxuu wataa kafaaradiisii iyo fidyadiisii tobankii beri waxaad raacin markaad qadlaynayso saddex ramadaan kadib aad qadlaynayso eh? saddex kiilo raashina maalin walba saddex mud baad raacinaysa maalin walba ilaan wuu laba jibaarmaya wuu saddex jibaarmi wuu afar jibaarmi toban ramadaan buu kugu toban buu bedelaya laakiin qaduhu waa maalinkiisa un waxaa labanlaabmaya laba jibaarmaya saddex jibaarmaya waxaa weeye afar jibaarmaya waa fidyada ra'yiga waa ra'yiga mashhuurka ah cinda shaaficiya ra'yina maalmuhu maysan laba jibaarmine fidyaduna ma labajba halun bay taagnaan hal kiilay taagnaanaysa soo toban maalmood layguma lahaynaa toban kiil ama toban mud baan bixinaya oo maalin walba mud baan raacin maxay tahay baasha raashinka iska soconhaya iyo maalinka meeshii taagnaanhaya ra'yigaasna waa jira labadaas eh, masalo baan raba keliya inaan raaciyo marka sida fiican marka soonka la qadoynayana waa in lasraaciya wanaagsan oo la kala reeban haddii la awoodi karo laakiin tataabucu waajib ma aha baabu qadaa'i siyaami can ilmayit wuxuu baab yahay meydka ma laga soomi karaa qof muslima dhintay meydku waa laba qaybood soonka lagu yeeshay qof muslima oo soon lagu yeeshay soonkii asagoon u suuragelin oon haleelin inuu qadeeyo una suuragelin ku dhintay iyo qof asagoy u suura gasho haleelay dhinta labadaa weeye baxiguu noqon doonaa marka bal xadiidku marka hore aan wadno waxadaanii haarun bn saciid alayli qaala waaxmed bnu ciisa almisri qaala xadaana bn wahbn cabdullah أخبرنا cمر بن الحاrث بن يعقوب المصري الأنsاري عن عubayd الله بن أبي جعفر الكناني المصري عن محمد بن جعفر بن الزبير بن الزبير بن curوة بن الزبير عن curوة camihi wey curw hadda waa adeerkii jacفar بن الزبير iyo curوة walaalah marka wiilka محamed adeer baa loo yahay عن cائشha رضي الله تعالى عنها أna rasuul اlah sal slam qaal man maata qofkii geeriyooda wa calayhi siyaaman asagoo soon dushiisa uu yahay ninbaa geeriyooday asagoo soon lagu leeyahay saama canhu waliyuhu xigaaladiisaa ka soomaysa saama canhu waxaa ka soomaya weliyuhu gacalkiisaa ka soomaya weligiisa ama qof waarisoo dhaxalhaya ha noqdo ama casaba ha noqdo ama qariib kale ha noqdo waana sida loo badan yahay saama canhu waliyuhu ay qariibuhu xigaaladaada dadkaad qaraadoda tihiin ilmaadeerkoodaadna allah ka dhigee baa kaa soomaya marka waa saama canhu waliyhu waa siiqatu khabar siiqatu khabar weeye muraadkuna waa amar amarkuna waa lilistixbaab man maata wa calayhi siyaamun saama canhu ay falyasum canhu bay ka dhiganta weligiisu ha ka soomo amarka asagaana in bisiiqatii ahayn cinda aljumhuur waa maxmuulun cala alistixbaab waa sunnay leeyihiin ee waajib ma alimaam abulmacaali juwayni imaam alxaramayn kitaabkiisa nihaayat lmalab fii diraayat lmadhabna wuxuu ku soo guuriyey ijmac buu soo guurshay in uu mustaxab yahay oo qofka muslimkae dhintay ee soom qada'a ah lagu lahaa soomka ama nadar ha noqdo ama soom kafaara ha noqdo ama ramadaan ha noqdo soomamka qaabo badan baa laiskugu yeeshaay ee soomka lagu lahaa in laga sooma waajib ma ee waa sunno iyo soo guuriye xaafidkana wuxuu yidhi waa calaa caadatiho daahiriyada khilaafkeedusan ictibaarinaynin daahiriyadu way diidan yihin waxay leeyihin amarku waa amr wujub qofka muslimka ah daynta in laga bixiyo oo laga somo waa waajib waajibkaana wuxuu saaran yahay xigaaladiisa iyo xigtadiisa bay odhanayaan ragga daahiriya aad buu fiican yahay maxaa yeelay amarkan wax lagu sarfiyo lama hayo ijmaacna ma jiro maxaa yeele ijmaacu soo guurinayo hortii baa khilaaf la soo guuriyey oo nimaa isagaa ku horreeyey baa khilaafka guurinayo ibnumuduruu ka mid yahay baa khilaafka tilmaamaya inkastoo usan caddaynayn tasriixinayn waxadatan xadiidka marka caaisha waa wuxuu asalka ugu bilaaba baabka xadiidka ibni cabbaas riwaayadkiisa xoogu ikhtilaaf baa ku jira ilaa bacdu almaalikiya ay cillo ka dhigteenoo markii ay difaacayeen imaamkoodii maaliga ay difaacayeen marka xadiiku caaisha isagu waa xadii mustaqila oon su'aal ku imanin oon shuqul ku lahayn man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu nabigu marka ma kala qaadin qofka dhintee soom lagu leey wa calayhi min ramadaan min fidya min kafaara min nadrin ma dhihin nabigu calayh salaat wasalaam saama canhu waliyuhu tarku اlistifsaal fii qadaya alaxwaal maca qiyaami اlاxtimaali yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal meeshii la odhan jiray bay asalkeedii tahay qaacidadii laisku hayey ee sidaa raajixa ah min xay marka la fiiriyo ata'siil xooga badnayd marka waa istifsaal nabigu ma gelin ma ka faahfaahinin soomkee nabi allow soomkuu doona ha noqdo ninkii soon lagu yeeshay ee saa ku dhinta isagoon qadaynin ama soon kafaara ha noqdo kafaaratu qatl kafaaratu dihaar ama ha noqdo nadar ama qada ramadaan maca qiyaami اlاxtimaal tarku اlistifsaali fii qadaaya اlaxwaali maca qiyaami اlاxtimaali yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal waa qaacida shaafici loo tirin jiray aad uga hadli jiray imaamku kutubtiisa ee shaaficiyadu ka hadli jiray meesha dambena ku iman doontaa asalka marka waa in la cuskado alimaam alxasan albasri asagu bukhaari waa kii soo guurin jiray qofka muslimka ah ee dhintay ee soddon bir lagu lahaa soddon beri lagu lahaa hadday hal maalin soddon wiil ka soomaan ku filan buu odhan jiray xasan albasri qof muslima dhintay waxaa lagu leeyahay bil ramadaanoo buuxda matala ama bil nadaraa lagu leeyahay ama bil kafaaro lagu le fidyaa lagu leeyahay matalan oo soona soddon walaalihii ilmaadeertii ama muslimiin kalaa ka soomay hal maalin bay wada soomeen maalin khamiisay wada soomeen ayagu waa imis waa soddon nin meeqa maalbaad baa lagu lahaa sodon maalmood halkaa maalin baa ku dhacaysaa buu ohan jira bukhaari baa ku bilaaba baabka markuu mari wa qaala alxasanu howlahaana waa bukhaari wuu yaqaanaa markuu wax dooranayo tarjamada hadalkuu ku xijiyo wuxuu asagu dooranayaa u badan wax hadda lagu diidana ma jiro nawowi wuxuu idhi kitaabkiisa sharxu muhadabka iyo isagoo masalada ku keenay tahdiibkiisi afwan eh, tahdiib alasmaa waluqaat wuxuu ihi waa masala hariiba wax naqli ana madhabka annaga kama hayo hawsha xasanbasro ka hadlay wa qawaacidu madhabina taqtadihi buuri laakiin usuusha madhabka annaga marka la fiiriyo albasri warkiisa ma diidaysuuri way keenaysaa laakiin naqli cadon shaaficiye ah ma hayo walaa mukharaj ah xadna isxaaq ibrahim alxandli ahbarna ciisa bnu yunis bn isxaaq الsabici xadana acma sulayman bn horaan albaiin muslim bn cimraan baa la yidhaahdaa can saciid bni jubayr alasadi alwaalibi can bni cabaas radi allahu tacaala canhuma ana mra'atan haweeney inay ree juhayna ahayd inay khadcamiy ahaydba waa la sheegaa ana mra'atan haweeney yaa atat rasuul allah rasuulka ilaahay u timid sala allahu calayh ali wasalam caaishaa la odhan jiray maya haayisaa la odhan jirana waa la sheegay gabadha ayada nabiga u timid saa'ilada nabiga su-aasha weydiinaysa faqaalad waxay tidhi gabadhii ina ummii hooyaday maatad way geeriyootay nabi allow wa calayhaa sawmu shahrin iyadoo soon bil ah lagu leeyahay hooyadii baa geeriyootay iyadoo soon bil ah lagu leeyahay faqaal nabigu wuxuu idhi ara'ayti bal ka warran low kaana calayha dayn hooyada hadii dayn ay saarraydo dayn lagu lahaa akunti taqdiihi maka qadayn lahayd akunti taqdiyahu maka gudi lahayd maka bixin lahayd hooyada haddii dayn bani aadamka ay ku leeyihiin bini aadamku hadday hooyadaa dayn ku leeyihiin ma ka bixin lahayd gabadhyahay qaalad macanbiti nabi allow waa ka bixin lahay qaala nabi wuxuu uhi fadaynllaahi axaqu bilqada fadaynullah ilaahay dayntiisaana axaqu ku mudan bilqadaa'i gudidda min dayn ilaadamiyi wey basharkay biniaadamka dayntooda gudid waxaa ka iyo bixin daynta alle subxaanah wa tacaala halkana qaacidausuuliyad baa ku jirto attacliim tacliil baa ku jira nabigu callala xukumkii bicilatin caama wاlxukmu yacumu bicumuumi اlcila ayaa la yidhaahdaa oo ra'yiga ay shaaficiyadu qowlkooda qadiimka ah qabaan jamaaca min asalafna loo tiriyey xaafid bn xajar iyo nawina ay dhaheenba waa ra'yu asxaabi اlxadiiث waxaa weeye wuu taageeraya soonka ama nadar ha noqdo lagu laha maydka ama ramadaan ha noqdo ama kafaara ha noqdo noocu doonim ha noqdo waa soon waajiban buu ahaa soon waajiba qofkii lagu lahaa ee dhintay in laga gudo wuu mudan yahay ama waa waajib calaa ra'yi la kala qaadi maayo soom nadara maxaa yeele lianna nebi callala bicillatin caama fadayn اllahi axaqu an yuqضى ama axaqu biاlqaضاء saa'iladu iyo haweenedu nabigu waxay weydiisay loo bixi maayo ama soon nadar ha weydiiso ama soon qaضا ha weydiiso ama soon kafaara ha weydiiso maxaa yeele cilada dambe ayaa ka sii daclaysoo laqday su-aashii hore khaaska ahayd su-aashii hore khaaska cilladaa yaa kaaga filan fadayn ullaahi daynta ilaahay waa masdar mudaafa soo maa meesha maxaa yaalla fadayn ullaahi axaqu idan waa mucaraf daynku waa waxaa lagu tacriifiyey allah baa loo tiiriyey shayga mucarafka noocaasana waxaa weeye cumuumu faa'iideeya axaqu biاlqaضاء daynta ilaahay waxay doonam ha noqoto axaqu biاlqaضاء min dayn اlaadamiy idan waxaa kaloo loo deliishadaa masl muhima juud fuqahada isku hayaan dayn ilaahay kugu lahaa oo maalan kafaaroo kale ah iyo nadaroo kale ah iyo dayn bini aadan baad ka tagtay adiga dhintay wixii meesha yaallayna labadii xaq uma bixin karaan wax yaroo toban kunoo weeye toban kunoo nadara lagugu lahaa toban kunoo kafaaraa lagugu lahaa maalan daynna aw xasaanba lahaa oos meesha soo taag meydka xoolihiisana ma wada gaadhaan daynta alle iyo daynta bini aadanka tee la hormarinaya daynta allah xadiidka ku cad daynta allah la hormarin fadayn ullahi axaqu biاlqaضاء haddii tasaaxum dhaco tasaaxum bayna اduyuun dayn ullaahi wa dayn اlaadamiyi meydkii dhintay waxaa lagu hormarinayaa hee dayd taclaa la bixinaya kadib baniaadanki waa la dhihi iska sug xilliga wax la helo ama muslim wax sadaqaystaan ama bangiga islaamka iyo baytulmaalka iyo masaajidda ha lagaaga istaago saddex qowl baana ku jirta calaa ra'yin fuqahado qole waxay daynta ilahi baa la hormarin xadiidkan ay daliishadaan qolna waxay leeyihiin daynta aadamaha la hormarin lianna xaqa bini aadamku waa xaq dhib badan oo lagu daba istaagi oo wax kaa cafiyi kara uusan jirin waana mabniyu cala almushaaxati wmuxaaqaqa ilaahina waa xayiyun kariim dulfadl cafwi musami xaqiisu ku dhisan yahay marka bini aadamkan naf baxaay ha loo balqiyo wixii la helo ilaahayna addoonkiisa asagu ha cafiyo bale waxay dhaheen maya waa la simi diinta bini aadamka dhan marka laga fiiriyena iyadaa kulul ta'allana marka dhan iyadaa kululoo fadayn laa yaxaqu bilqada'i waa meesha taagan marka tacaarud baa jire nusi nus tobanka kun shan kunna wadaadkaa loo balqiyo shan kunna xaq ilaha lagu bixiyo saddexdaa ra'yo wey waa loo simi oo way siman yihiin laa yuqadamu axaduma cala alaakhar iyo ta allah la hormarin iyo maye ta binaadamkaa la hormar saddexdaa ra'ya masalada ku jira laakiin hadda xadiidku waa maxay wuxuu tusahayaa in ta rabbiga la hormarnayo waxaa kaloo xadiidka ku jiro muhiim jiddan cinda اlusuuliyiin waa axaadiistay u daliishadaan ana alqiyaasa harciya xuja ana alqiyaasa sharciya xuja inuu yahay adilada ugu cadad buu xadiidku ka mid yahay gabadhii saa'iladaahid buu nabigu isku majiiray oo su'aal weyddiiyey firadaada iyo caqligaada la tasho caaqilad baa tahay wax kala garan hayee maxaad u leedahay hooyadii baa dhimatay soon bila lagu leeyahay naba alloo ma ka gudi karaa miyaadan markaad u laabato diintaada ee fiqigaada hooyada haddii dayn lagu leeyay ma ka bixin lahay sheekhu musallamaad buu ka dhigani kalmusallamaad oo wax laga murma ahayn haa nabi allah waa ka bixin lahaa haddaba daynta ilaahay baa ka daran midda ay biniaadamku ku leeyihiin hooyada eed ka bixin lahayd tanaa ka daran ee bixi wey qiyaas sharci ah qiyaaska sharci inuu xujo yahay ninka ka murmana uu maangaab yahay bay usuuliyintu xadiidka u daliishada وxadثna أحمد بن cمر الوكيiعي xadثna xuسين بن علي ninka horena soo marin xadiidka hore abu hurre wey xusein bn cali aljucfi can zaa'id bn qudama aلthaqafi akar الriwaayata can zaa'ida ninkuu odhan jiray dahaba wey min asxaabi isagii mucaawi bni camrinba aad bay wax uga wariyaan zaa'ida can sulaymaan alacmash sunaadaynu soo maraynay sulayman acmash can muslim bn curaan albaطin can saciid bn jubayr radi allahu tacaala canh cafwan saciid bn jubayr alasadi raximah اllah tacaala can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal jaءa rajulun riwaayada hore maxay ahayd ana imra'atan aktar rasuul allah haweeney baa nabiga u timid baa riwayada hore ku jirtay oo riwaayatu ciisa bnu yuunus can ilacmash ahayd tanna waa riwaayatu zaa'ida can ilacmash oo markaa ka dhigtay jaءa rajulun nin baa yimid ila nebi subanaha u yimi calayh الsalaaة wasalaam faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow inna ummii maatat hooyadii baa dhimatay wa calayhaa sawmu shahrin ayadoo soon bila lagu leeyahay culamada xadiidka ka hadlay waxay leeyihin ninka yimidna maamada dhimatay baa dhashay gabadhana maamada dhashay waa wiilii walaashii marna walaashii baa nabiga su-aasha weydiisay asaga wuxu waa soo hobsanaya wiilkii baa isna weydiiyey waa wiil iyo walaashii hooyadood hawsha ku saab nabiga wada weydiiyey wayna ka muuqataa riwaayadka qaarkood afa aqdihi canha ma ka gudi karaa nabi allow faqaal nabigu wuxuu low kaana calaa ummika daynun hooyadaa dusheeda hadday dayn ay saarantoo dayn lagu leeyahay dayn bani aadambu nabigu u jeedaa akunta qaadiyahu canha ma tahay mid ka bixin lahaa hooyadaa ma ka gudi lahay qaala nacamu nabi alla waa ka bixin lahaa qaala fadaynu laahi axaqu an yuqda daynta ilaahay baa ku mudan in la bixiyo la gudo ka mudan daynta baniaadamka qaala sulaymaan wuxuu idhi ulaymacmash sulaym eh, mihraan faqaala lxakam bni cutaybat alfaqiih wa salamat bnu kay alxadami jamiican waxay yidhaahdeen wanaxnu juluusun annagoo fadhina xiina wakhtigii xadaa muslima albatii ninka muslima uu sheegay badal xadiid faqaalaa waxay dhaheen samicnaa anaguna waanu ka malay waxaan maqlay mujaahidan baanu maqlayo mujaahid ibnu jabr tilmiid ibn cabaas yadkuru tabinaya haadaa xadiidka ibn cabaas ka tabinaya muxuu rabaa sulaym inuu ku yidhaahdo xadiidka haddaan sulaym eh, eh, ibn mraan acmash aana markaan markaan ka qaadana muslim albatiin aan ka qaadanayay meesha waxaa fadhiyey xakam ibnu cutaybata alfaqiih iyo salamat ibnu kuhayl baa joogay markaasay dhaheen xadiikan hadda muslim albatiin uu idiin tabiye can saciid ibni jubayr can ibni cabbaas annaguna waxaan ka maqalay mujaahid ibnu jabrin can ibni cabbaas mujaahid ibnu jabrin can ibni cabbaas qaala sulaym wuxuu yidhi alacmash faqaala laxakamu xakam ibnu cutaybat alfaqiih wey alkuufi wa salm ibnu kuhayl alxadrami jamiica wanaxnu juluusun annagoo fadhina xiina wakhtigii xadaa markay dheheen waa waan fadhina weli maana kicinba xiina wakhtigii xadaa muslim ibnu cimraan albatiin badalxadiii ay sheegeen faqaalaha waxay dheheen labadaa wadaad samicnaa mujaahidan yadkuru ibn cabaas bimacnaa waa maxay saciid ibnu jubayr waxaa kaloo mutaabaciye weeye mujaahid ibnu fi riwaaya can ibni cabaas waxadaana abu saciid alashaj cabdullahi bnu saciid baa la yidhaahdaa xadaana abu khaalid hadda waxaynu soo maray zaa'ida oo qaab xadiidka u wariyey iyo caynlacmash iyo ninkii ahaa ciisa bnu yunus ibn abi isxaaq asabi caynlacmash oosna qaab u wariyey wuxuu rabaa hadda riwaayo kale inuu keeno oo ah can abi khaalid الأحmر sulaym bn xayaan xadaثna الأcmash can slma ibn kuhayl wاlxakm bn cutaybaة الفaqih وmuslim الbaطin can saciid bni jubayrin wmujaahidin wcaطاء ibn abi rabaxin can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma can الnabiyi bihada اlxadiiث hadda riwaayada abu khaalid alaxmar wayba khilaafsan tahay labadii riwaayo hore oo asagu raggi oo dhan buu faylgeliyeyba muxuu sameeyey salma iyo xakam iyo muslim albaطiin ayuu isku qabtay kadibna kulluhum can saciid bni jubayrin wa mujaahid can caطaa saddex sheekh oo saddex shan wax ka qaadanaysu isdabadhiga asagu meesha raggii hore ay ku gaabsadeen acmash can muslim zaa'ida acmash can muslim albatiin yunus ciisa bnu yunusna eh, acmash can muslim can saciid bni jubayr bay ahayd abu khaalid alaxmer wuxuu yidhi can ilacmashi can saciid bni kuhaylin wاlxakim bni xudaybata alfaqiih wa muslim albatiin alaaatuhum saddexdaa wadaad salame iyo xakam iyo muslim ah can saciid bni jubayrin wa mujaahidin wa caطaa ibn abi rabax saddexduba can ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma can nabi sal slam badal xadiid buu tabiyey nasaa-i markaynu maraynay riwaa waxaanu ku maray tilmaamaysa in uu min baabi اllafi wاnnashri hayr اlmuratab ay hawshu tahay lafi annashr allaf wanashru اlmuratab iyo hayr muratab soo ma jiro ama mufaraq waxaad dhihi jirtee raggaani uu isku qabtay ninka acmash la yidhaahdo nin walba nin buu sheikh u yahay ee saddexdoodu saddexdu toos ugama qadanayaan salama ibnu kuhayl alxadrami asagu xadiidka wuxuu ka qaadanayaa mujaahid mujaahid xakamna cataabuu ka qaadanaya muslim albatiinna wuxuu ka qaadanayaa saciid ibnu jubayr sidaas weeye msلم الbaطيn can سacيid بن jubayr slm بن kuhayl can mujaahid بن jabr xakم بن cutaybaة الفaqيع can caطاء sidaasay ka leeyihiin laakiin abu khaalid الأxmar baa isku qabtay waa mushawش w hayruمuratab iska dhedhib ma lah marka xaafidkuna wuxuu leeya way dhici kartaa hawsha inuu ninka abu khaalid الأxmar sameeyey culaysna uguma hayso xadaثna isam بن mansuur الkwsaj وبن أبي لف محمد بن أحمد ba l بن أبي لف وعبد بن حmayd dartan rwayada نasائية xaafidku siday ayagu rajaxayaan inaad martaan waxaad leedihiin mسلم الbaطين yrwi can سacيid بن jubayr فقط أma xakم بن cutayبة الفقي yrwi can caطاء فقط سن بن khayla waxaad ku xidhaysaan mujaahid mujaahid abu khaalid alaxmar baa iska leh abu khaalid alaxmar nacam xasan kuma maqlo waham way noqon kartaa laakiin ku degdegi mayno takhطi'at الiqaad maca qiyaam اlاxtimaal ma fiicno ayb xataa xaafidku waa ku dhiiran waay annaguna ku dhiiran mayna nagada وcبد بن حmayd جميع عن زكريا بن عadي قال cبد wuxuu hi xadثnي زكريا بن عadي أخبرna عubayd اللahi بن cمر الرقي عن زaيد بن أنayسة الجزري xadna xكم بن cتيبة الفقي عن سعيid بن جubayr hadda soo ma aragti marka xكم بن cتيبة الفقي huna عن سعيid بن جubayr oo min طريiقi عubayd اللahi بن cمر الرقي عن زaيد بن أبي أنayسة عن بن cabاس رضي الله تعالى عنهma قاaل جاءت امرأة haweeney baa timid ilaa rasuulilahi suuban hawta sal ly slam haweeneyda waa khafcamiyo ama waa eh, eh, eh, juhaniya laisku hayaa inay khafcamiyo tahay loo badan yahay ilaa rasuulilah rasuulka bay u timid sal ly slam faqaala waxay tii ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ina ummii maatad hooyadii baa dhimatay wa calayha sawmu nadrin iyadoo soom nadar lagu leeyahay afa asuumu canha ma ka soomi karaa qaala waxay tii qaala nabigu wuxu uhi bal ka waran low kaana calaa ummika daynun hooyada haddii dayn lagu leeyahay faqadaytihi aad ka guddood ka bixiso akaana yu'addii daaliki canha bixinta ka bixisay hooyada ma ku fillaan lahaydoo dayntii ma ka gudi lahayd qaala waxay tinabaa low nacam hawsha waa hawl musallaman muran lahayd qaana wuxuu uhi fa ummiki ka hooyada saasoo kale weeye hooyadaa dayntii haddaad ka bixiso hadday ka gudi dadka soontana waa dayn ilaahay way ka gudaysa ka sonooyada xadiidkan marka waxaa daliishada axmed xambal isxaaq bin abu cubayd oo waxay leeyihiin laa yasuumu axadu can axadin niyaabatan ila fii nadrin ruux bini aadana ruux bini aadana kama soomi karo isagoo ka naa'ib noqonayo wakiil ka noqonayo soon aan nadar ka ahayn riwaayadan ay ku dhegan yihiin ayagu soomu nadarin bay ku dhegan yihiin jumhuurulculamaana waxaa loo tiiriyey asal ahaanba qof muslim oo dhintay lagama soomi karay leeyihiin laa soon nadar ah walaa soon ramadaan walaa mid kafaara ah lagama soomi karo qofka dhintee soom lagu lahaa raashin baa laga bixin bay taagayen jumhuurtu waana qowlka jadiidkaee shaaficiyada waa ra'yu maalikin wa abi xaniifata waljumhuur baa la yidhahdaa waa qowlka jadiidka shaaficiyada axnaafta maalikiyada waana ra'yu ljumhuur baa la yidhahdaa laa yasuumu axadu can axad haddaba ninkii soon lagu laha maxaa la samayn ee dhintay laga soomi mahaye maalin walba waxaa la bixin kiila raashinay leeyihi xanaabilo iyo isxaaq bin raahuuyi inta raacdana waa bucubayd ka midana waxay yidhaahdeen soonka kale laga soomi maayo laakiin soonka nadarka ah waa la yska soomi xadiidkana u daliil ah wabitaali xagga nadarka fiqigaana alwaajibu biاnnadri ashaddu wawkadu aw aakadu min alwaajibi bisharci baa le waa qaacida fiqiy wax adugu aad is saartee isku waajib yeesheen nadarka iyo shardiga ad u taqaanaan soomaaliya iyo wuxuu rabbi ku saaray waxa arag kaaduga issaartee shardiga ah nadar waxaad ku gashay iska ilaali hadhow ha wareegaysa marka horeba iska ilaaliya nadarka iyo shardiga hadhow boqol maalmood baan ku nadaray oon ku shardiyayo haddana waan roonahay sheekhow maxaan samayn karaa waxaa ka baxa marka horeba jooga bannaankiina ma diideen nadarkaad waa inaad bixisaan man nadar an yuiica allaaha falyuichu alwaajibu biاnnadri min alwaajibi biharci baa leedahay lanna ruuxu asagu wuxuu iltizaama ee isa saaro wuu ka culus yahay wixii rabbi subxaanaه wa tacala wakafuurraxiim uu saaro xadiidka marka daahirkiisa iyo qaacidadaasay marka odhanayo qofka muslimka dhintay waa laga soomayaa ay soonkuu doon ha noqdo oo xadiidka caaisho hore cad ku dhagay ayaad mooddaa inay gar leeyihiin wاlqawaacid اlusuuliya turajixu madhabahum maxaa yeele soonka nadarka ah waa fard iyo suura min suwar اlcaam wاlqaacida fi اlusuul ana الtansiisa bibacdi afraad اlcaami laa yaqtadi takhsiis alqaacida fi usul sidaas wey in caamkii afraadiisa ama suurkiisi mid ka mida gooni loo sheego gooni sheegiddaasi ma keenayso asagii xukumka in lagu gooni yeelo nabigu mxuu soo yidhi man maata wacalayhi siyaamun sawman kaana nadran ramadaanan ha noqdo kafaaratan fidyatan wuxuu doon ha noqdo nabigu in nadar gooni loo sheego maxay waa atansiis calaa bacdi afraad alcaam lafdiga caamkaaba ah wacalayhi siyaamun ahaa iyo man maata wacalayhi siyaamun fardi ka mida way nadarku soomka nadarku waa qayb ka mida soomkii lagu yeeshay in gooni loo sheego oo asagoo la carab dhabayna ma keenayso xukunka asagu inuu gooni la yahay atansiis التنسيiص على بعض أفrاad الcاam على بعض صور الcaam laa yqتضي التkhصiiصa في القاacدة الأصuuلية xanaabiladana qaacida salimaya oo nin diidan ma jiro marka saasay ku gar leeyihiin أصxaab الxadiiث ra'yiga ah qofka muslimkae dhintay ee meydka ah soonka lagu yeesho waa laga soomi karaa waa qowl الشhaafiعي الqadiim وhuwa الراaجح min xayث الdليil waa qowlkii qadiimka ee shaafici laba qowlo qadiim uu leeya marna wuxuu yidhi in saxa alxadiiثu fi الsiyaami can اlmayiti qultu bihi bayhaqi wuxuu yidhi fi الsunan wa fi اlkhilaafiyaat qad saxa alxadiiثu fiihi biijmaci ahli اxadiiث buu biijmac ahladii xadika ku yimid baabka qofka muslimkae dhintay in laga soomi karo axaadiita ku timid bilaa khilaafin bayn almuxadiiin waa saxiixuu idhi akhriya waxaa waajibiyun an yakuuna min qowli shaafici wuxuu jeeda qowlkii qadiimka ahaa qowlka qadiimka asagoon tacliiq wadanin oo insax alxadiid wadanin buu haabit can shaafici yahay saa darteed nawowi sharax wuxuu ka odhan doonaa qowlkaasa walmukhtaar wawa saxiix min ahli daliil wa runtii qowlka odhanaya meydka waa laga soomi mulaan soonkuduun ha noqdo ramadaan nadar kafaara fidyo waa laga soomaya weligiisaana ka soomaya xanaabida maxaad kaga jawaabteen dhegidii ku dhageen nadarka maxaad cuskateen daliil waxaan daliil noqon karin maxaa yeelay nadar gooni loo sheegay ma keenayo xukunka in lagu khasiiso hal mar bay naga badbaadaya hadday intay duruqa jamciyaan ay dhahaan niman yaho waaba hal xadii waxa dhanba xadiidku inuu hal xadiid yahayna waxaa lagu gartaa sanadkiisu inuu waaxid yahay makhrajkiisu alfaadiisuna ay isku mid tahay itixaadu الsanadi wاlmakhraji wa taqaarub اlalfaad baa lagu gartaa wayna kala duwan yihin labada xadiid isku baab maaha xadiidka caaishana waa mustaqil xadiidka ibn cabaasna asagaa isku qiso noqon kara yaa sheekhi maya waxay nagaga filan sheekhi haddii la dhaha xataa xadiidku nadarbu ku saabsan yahay cilladuu nabiga ku cileeya kaa diidaysa oo xanaabil cilladaba ku filanba hadduu nadar bese yahay muxuu nabigu cillada caama oga dhigay callala bicillatin caama wاlxukmu yacumu bicumuumi cillatihi an ra'ayta low kaana calى ummika daynun faqadaytihi akaana yuؤdii dalika canha muxuu nabigu suumi can ummik caam buu ka dhigay wuu ka baxayba su-aashu khaas ha noqoto laakiin nabigu camama alxukma fi jamiic اduyuun marka xataa de min xayu riwaaya an ficli xanaabilo waxaa baabiinaya min xay الtacliil وxadaثnii cali bn xujm as الsacdi qaal xadana cali bn musir abوlxaسن الquraشhi can cabdالlah bn caطاء الطائف الmki can cabdالlah bn burayda can abihi shawaahidda buu gelaya xadiiu caaishuu keenay xadiid bn cabaas buu keenay xadiiu cafwan burayd bn xusayb alaslamina wuu keenay oo marka ka shaahid ah ra'y اljumhuur waa cadam الصiyaami can اlamwaati muطlaqan alxanaabila wman waafaqahumna waa takhsiisu siyaami binnadri ra'yu ahli xadiid oo qowl shaafici alqadiimna waa maxay yasuumu canhu waliyuhu mulaqan waxaa laisku leeyay keliya muslimiinta kale ma kaa soomi karaan wey mayd baa dhintay lagu lahaa dadku ka tegey ee qaraabadiisa ama xigaaladiisa dad soomi karaba ma aha ama dad isku fiicanba ay soonkuba isku fiican yihiin ma aha ama waa mooryaan kaleba muslimiinta guud ee qofkan taqaana qaraabadiisa ahayn ee ajaanibta ka ah xagga nasabka marka la fiiriyo xagga diinta ay dambaysee ma ka soomi karaa culum waxay dhn ka soomi karaa maxaa yeelay wاlmuminuuna wاlmuminaat bacduhum wliyaau bacdin bay dheh annagoo dhan baa qaraabaa xaggeed noo kala wadaa nimanna waxay leein hawsha hawlkhaasaa laga hadlaye waa in ninkaa qaraabadiisa la helo haddii la waayo wuu ka dhacayba ayb annagu waxaan leenahay marka iyada walaayada abcad ha u gurto gabadha weligeeda soka haddii la waayo xaggee walaayadu aaddaa inay qaadi aadda iyo inay weli abcada aadda labadaa midun weeye fiqiga walaayadu abcad ha u gurto marka oo muslimiinta guud ah ninkii loo waayo walaal khaasasoo walaal guud oo ma joogo almihim sidaa un ah, u kala fahma labada ra'yi qolyaa waxay yidhaahdeen eh, xanaabilaa waxaan isku xambaarinaa mulaqa iyo muqayadka xadiidkii hore mulaqii soon u sheegay kan dambe muqayadkii nadar sheegaan ku xambaaraynaa waxaa leeyi qaacidatxamli maxaa shardi ah atacaarud walaa tacaarudaba xamlu lmulaqi cala almuqayad waxaa shardi ah tacaarud inuu jiro iska yimaadaan maxaa iska hor imaanaya iskama hor imaaninba maxaa yeelay waa dikru bacda afraad اlcaam waa adoo meesha fadhida ee tobanka ah culummadaasi nin walba xsii hebella sii baan ku oo culimmadii ka mida ah, cabdullaahina sii cabdullaahi so muxuu ku jiray gooni in loo sheegay maxaa keenaysaa inaan kule hailmaamin hailmaamin baan ka wadaaye asaga wax ku gooniyeel maaha xoolih dhan asaga wada sii idinku waxaad waddaan hadda dhan cabdullahi la siiyo xanaabiloy markaad naargooni oola baxdeen macale waxay noqotay cabdullahi waxaa la siiyo keliya inta kalena la qadiyo waana khata tacaaruda ma jiro markaa iyadaa burayda qaala wuxuu uhi saxaabigu ana jaalisu cinda rasuul xilligaa nabiga ag fadhiya sal l ida atatu imra'atun haweeney baa nabiga uu timid faqaalad waxay tidhi innii tasadaqtu calaa ummi bijaariya nabi allow hooyadii baan ku sadaqaystay gabarh addoon ah wa innaha hooyadana maadtu waa geeriyootay hooyadana geeriyootay gabadhii addoontaen siiyey hooyada milkiid aan geliyey waata waa taaganta waa dhaxal maxaan ka sameeyaa ma dhaxalaagu gabadha muslimadana waxay ogeen qofka muslimka ah sadaqadiisa inuu ku laabto in laga fiican yahay oysan fiicnayn waa kii sayidina aras buu sadaqaystay fii sabiillahi ku bixiyey ha lagu jihaaduu yidhi waagi wuxuu arkay ninkii faraska uu siiyey faraska dayacay oon calfinin oon nafaqaynin oon dhaqaalayn faraskiioo gaajo u dhimanay iyo silac iyo dacdaro wuxuuna dareemay hadduu lacag yaro iga siiso inuu ka siisanayo faraskan asagaa bixiyey fii sabiillahi ku bixiyey nabigu ku soo nabi allow waa dhaweyd baan faras jidka ku bixiyey farskoo dayacan baan arkay ninkii aan siiyeyna maanta haddaan dhawar toban kun qaada ama kun qaada inuu iska qaadan faaskan iisoo celin baan filaya ma ka iibsan karaa na wuxuu ihi maya sadaqadaada ha ku noqonin ma fiicino qofka muslimkaa ah inuu sadaqadiisa ku laabto sida iigu matagiisa ugu laabto ka sadaqadaada lama gato laakiin sakadaada waad gadan kartaa labadaa baab yaa laisku khaldin neefkii sakaad u bixisay dee suuqii saliidan la keeno hashuna muunad kullayd ood ka hari weydo waad iibsan kartaa way kala duwan tahay iyo zaku waa laba kala baab xadiidka abi saciid baa kala qaaday zaka waa xaq waajiboo oo sarro oo kaa baxay ninkii lahaabaa mulkiyey kaa teg hadhow waad soo iibsan kartaa ama sadaqdu waa maxay waxaan rabbi ku saano adugu aad alle ugu dhowaato oo iska duuday wey ka dabatagu marka waa ma mar hore maadaan ka samrin baa lagu leehay mar hore maadaan ka samrin ilaah dartiina kaama maxaa ku daba dhiga laakiin sakadu haddaad diiddo xoogii sandulla lagaaga qaadi sankaada caana laga keeni xaq waajib oo kaa go-ayba way kala duwan yihin caamadu marar badan ba isku khaldaan masaa'ilkaas wadaaddo isku khaldana waa jiraan oo caamadoo dad badan baa yaa wax u jacburiyee dad badan baa wax qaldaaya labadaa baab inay kala duwan yihiin baa loo badaya isku baab aysan ahayn nabigu wuxuu idhi ma saasaad u jeeddahaa wajaba ajruki gabadhyaha ajirkeeda waa waajibay hooyadaa sadaqadaad ku sadaqaysatay ajirkeeda waad heshay waraddaha calayka almiraau waraddaha waxaa kugu soo celiyay addoontina calayka dusha almiraa addoontii aad bixisayna dhaxal baa kugu soo celiyey waa laba jiho kala duwan jihatu tasaduq iyo jahdu irin waa kala duwan yihiin qaala waxay tihi yaa allah rasuulka ilaahayow innahu kaana calayha sowm taa waa gartaye sawmu shahrin bil sownaa lagu lahaa hooyaday afa asuumu canha qaala suumii can hooyadaa ka soon qaala waxay tidhi innahaa lam taxuja qatu hooyada maysa xajin weligeed afa axuju canha hooyada ma ka nabi allow gabadh baariyeed ee aad u danaynaysa xujii canhaa buu nabi hooyadaa ka oo ka oo sadaqadii aad bixisan waa lagu aqbalay dhaxal baana kuu soo celiya waa laba kala baabi ha ka cabsanin وxadaثna w xadika noo tabiya abu bakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdالlah بn mayr can cabdالlahi bni caطاء can cabdالlahi bni burayda can abiihi qaala kuntu jaalisan cinda الnabiyi bimili xadiiث ibn musir buu sheegay wy xadiikii ibn musir haddaad marayseen iyuu cabdulahi bnu mayrna sheegay oo markaa mutaabacaynaya ninka calimusir ahaa hayraas yeeshe annahu qaal ibnu meer wuxuu yidhi sawmu shahrayn meeshii bil baa lagu lahaa ahayd ayaa wuxuu yidhi asagu laba bilood baa lagu lahaa isma diidaya xadaanaa cabd bn xumaydin ahbaranaa cabdrazaq abarana hawriyu sufyaan can eh, cabdilahi bni caطaa almaki طaa'ifi ninkaan soo dhahayna can ibni buraydata cabdulahi haddaad marayseen weeye can abihi qaala jaad imra'atu ila nabi fadakara bimilihi wuxuu sheegay wadaadkan dambe hawri ah sufyaan hawri wuxuu sheegay bimilihi bixadiii ibnu misr buu sheegay wa qaala wuxuuna yidhi asagu sawmu shahrin buui sidii ninka hore oo wuxuu khilaafay wey wadaadku ibnu mayr ahaabuu khilaafay waxaadaanii isaaq ibnu mansuur alkawsaj baa ii tabiya xadiidka ahbarnaa cubayd bn muusa alcabsi can sufyaan athawri bada lisnaadi wa qaala wuxuuna isagu cubaydilaahi yidhi sawmu shahrayn marka ikhtulifa cala sufyaan athawri kama ikhtulifa calaa cabdilaahi eh, bni cataa si la iskugu maandhaafay marka soomu shahrin iyo soomu shahrayn waana meeshay cuskadeen maalikdu waxay dhaheen xadiidkan iطiraab baa ku jiray dheh saa darteed abu xaniifa jumhuurtaa saxan oo meyd lagama soomi karay dheh maxaa wax meesha yaalla ma jiro ikhtilaafku waa maxay sawmu shahrin iyo shahrayn laa tacaaruda baynahuma maxaa yeelay markii horena nabiga haweeney baa weydiisay oo soomu shahrin buu ahaa riwaayad dambe ninka ana soomu shahreen bay noqon kartaa waa qaacida kala duwanaan kara markaasa firi waa lagu jamcin karaa haddaba bil haddii la qadeeyo iyo haddaan laba bilood la qaleeyo ama laga gudo maxay kala duwan yihiin yani iraab macnawi ah meesha ma yaalo riwaayatul way kale xoog haddii tarjiix la maran way kale xoog badan yihiin calaa ayati xaal daynta in meydka nabigu waxaa kaloo laga qaatay leeyihiin asalka musallamka ah ayaa loo celiyaa midka mukhtalafka ah ama midka xunkiisa la baarayo maxaa musallam ahaa nebi maxamed agtiisa iyo saa'ilka ama saa'ilada su nabiga weydin waxaa musallam ah meydka dhintay in daynta xaqu naaska laga bixin karo waa musallam asaan ku duldhisaynaa fa daynullahi axaqu an yuqda suumi canha ka gud ka in meydka daynta laga bixiyo inay bannaan isadu waa masale ijmaaciya khilaafa ma lah waxaa laysku hayo waa soomkii iyo dayntii ilaahay ma laga bixin karaa intuu nool yahay qof qof ka soomi kara ma jiro ijmaaca haddii la nool yahay qof qof ka soomi kara ama ka tukan kara ma jiro waxay niyaabadu gasho ee la layska qaado intaad nooshahay haddii cudurdaar yimaado waa xajkii sakada sakadada waan bixin karaa xajkii baan kaa xajiyi karaa markay masale khaasa ama الsawm wالsalaa laa yusalli axadu can axadin fi اlxayaa walaa yusalli axadu can axadin fi اlmamaat ayadoo salaad waa gooni daad dhimatana lagaa tukan maayo hadaad nooshahayna lagaa tukan maayo soomkuna haddaad nooshahay lagaa soomi maayo ijmaacan wuxuu khilaafku ku jiraa markaad dhimato saddexdii madhabna waad soo martay madhab اljumhuur madhab asxaabi اlxadiid wa qowl الshaafici اlqadiim iyo madhab اlxanaabila iyo ciddi raacday salaada salaada sheekhulislaam ibnu temiya asagu wuxuu soo guuriyaa xanaabilo badanu way sheegaan hadday nadar tahay hadday nadar tahay in la iska tukan karo nadar sharti xaata ilaah waxaad igu leedaha haddaad saaisaa ay noqotay inaan maalan masaajid hebel aan ku tukado labaatan salaadood adoon salaadda tukanin baad qalaf tidhi salaada nadarka waa la iska tukan karaa ra'yi jira ra'yi la soo guuriyo laakiin nawowi qaadi ciyaad jamaaca min ahli اlfiqhi waxay soo guuri ijmac laa yusalli axadu axadan ijmaacan muطlaqan kama laa yasuumu axadu can axadin fi اlxayaati muطlaqan waxa laysku hayo waa soomka markuu ruuxu dhinto laakiin intuu nool yahay maya salaadu ayadu jumlatan wa tafsiilan maya marka khilaafkaa dambe inuu qadiim yahay inuu mutaakhir inta lagu hubsanhayo ijmaacaynu joogaynaa in sha allahu tacaala waxadaanii ibn abi khalaf moxamed ibn axmed xadaana isxaaq bn yuusuf almakhzuumi xadaana cabdulmalik ibn abi sulaymaan maysarat alfazari can cabdillahi bni caطa almaki aطaa'if ninkaan soo lahayn weeye can sulaym bn burayda can abiihi riwaayadan dambe marka cabdulahi bn buraydinu soo maray isagoo ibnu buraydo cabdulahi la ibhamina waynu soo marray ninkaana walaalkii uu mutaabacina wakadalika jamiicu abna'i buraydana waa iqaatun aima cinda ahli اxadiiث sunan burayd can abiihi qaala wuxuu ihi atat imra'atu ila اnabiy nabiga haweeney u timid fadakara bimili xadiiihim xadiidkoodii oo kale uu sheegay ee jamaacadu ay soo wariyeen hayeena can cabdilaahi marayay ibnu burayda qaala wuxuuna yidhi sawmu shahrin muxuu raba inuu ku dha marka muslim alraajix fi اlxadiid waxaa weeye waa sawmu shahrin faqad shahrayinku maxfuud maaha inuu tilmaamuu rabaa si aadan markaa dareemayni wallah subxana wa tacala aclam